ku sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran nabad dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib waa habeen isna soo galayso taarikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha tobanaad labaatansdexiyolabaatan qodobada barnaamijka xog waraysa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka dowladda iyo sidoo kale dadka deegaanka oo kaabiga ku haya deegaanka ciidciidka iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe oo maalmihii u dambeeyay halkaas ay dagaallo ku dhex marayeen al-shabaab iyo sidoo kaleetaba ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka hoosku dhinaca qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxay weli bixinaysaa digniino ku aadan roobabka kusoo wajahan soomaaliya haddaba maxay tahay cabsida ugu badan iyo sidoo kale digniinada ay bixinayso hay-addu inay feejigan waa muhiim oo waxa kale waxay imaan karaan xilli aadan eh, ku talagelin ayay de wuxuwa roobe ayay dhalan karaan eh, biyaha weligu keeni karyaa xilli aadan adugu ku talagelin gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka oo nala hadlay ayaa arrimahaasi inooga warami doona iyo guud ahaan xaalada cabsiye ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaab xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu muddo laba bilood oo ku sugnaa xarunta galmudug ee dhuusamareeb qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan ayaad dhegeysan doontaan waa mar kaliyo xog waraysi dhinaca farsamadana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naarquuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dheer guriguri ku qalawada guracan kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira mar kale kuna wanaagsan dhegaystayaal qodobka ugu horreeya barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta waxa sameeyeen howlgal culus oo ay doonayeen in ay gacanta ku dhigaan deegaanka ciidciidka oo in muddo halkaas ay ku go dhaqdhaqaaqa al-shabaab mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ciidanka dowladiiso kale dadka deegaanka ayaa sheegay in goor dhow ay xaqiijin doonaan gacan ku-hayntaha deegaankaasi cabdiweli cali axmed oo ka tirsan hogaanka ciidanka dadka deegaanka ee qeybta weyn ka qaadanaya dagaalkaas ayaa inooga waramay waa tahay waa ku dhawaay warbaahinta kulmiya ee runtii dagaalkii maanta ka dhacay ciidka jembilow deegaanka u udhexeeya magaalooyinka mahada iyo califool dheere ee jiinka webiga shabeelle runtii halkaas oo khawaariijta ay ku sugnaaday muddo eh, aada u fara badan howlgallo iyo dagaallo ay ka socdeen saakay eh, ayuu dagaalku dib u xeegoostay eh, waxaana ilaahay noo suurtageliyey inaan qaybo kamid a ah, qaybihii ay ku jireen aan daaf ka qabsano runtii halkaasoo khasaaro badan uu ku gaaray ilaa iyo haatanna waxaa la laysku horfadhiyaa gudaha juqda ciidamada deegaanku iyo kuwa dowlada soomaaliyeedna waa ku hareereysan yihiin marka xaaladda deegaanku waa sidaasoo maanta saaka barqadii duhurnimadii dib ayuu u qarxay saaka barqadii aroortii hore ayuu bilowday duhurnimadii ayuu dib u qarxay maqribkii ayuuna xabada joogsatay waagu markuu barina ilaa ciidankiis waxaan rajeynaynaa inaan ku kala bixi doono waaya hadda deegaanka lagu dagaalamay yaa ku sugan xilligan adeer meesha lagu dagaalamay waa dhul howd oo kayna ma ahan meel magaalo ah runtii marka waxaa la yidhaahdaa ciid ciidka jimbilow runtii maalmahan ayuuna dagaaladu ka socdeen waa dhul howda oo dhul beereed ku dhex yaala oo kayn ah oo khawaariijtu ay ku dhuumaalaysanayaan oo godada dheer waaweyn dhulka hoostooda kaynta dhexdeeda ay ka qoteen marka dagaalku halkaasuu ka socdaa kayntaas ayaana lagu hareereysan yahay marka hadda gacanta eh, runtii meesha lagu dagaalamayo waa meel cadowgu gudaha ugu jiro haleelahana ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay ka joogaan waayahay muddo ku dhow bil ayaa la leeyahay eh, waa lagu hareereysan yahay waa lagu dhow yahay maxay tahay awoodda intaas leeg iyo al-shabaab u sahlaysan halkaas kusii jiraan adeer waxa ay tahay runtii eh, farsamo iyo istiraatiijiyad iyo runtii meesha oo ah meel gaadiidka uusan geli karin oo dhul eh, biyo ay soo galeen fatahaaday soo gashay oo ka baxday oo runtii eh, dhiiqa ah oo biyo eh, meelaha qaarkood ay fadhiyaan gaadiid dagaal uusan mari karin mid kale uusan mari karin ilaa iyo masaafo lugta lagu soconaayo taas ayaa keentay runtii iyo arrimo kale oo iska jira iyo nimankoo ku jira dhul kayn oo hawd ah gudad godad kusii dhex jira kayntaasi runtii qofkii aan imaanin hadii aan ka siiyo faahfaahin ka siiyo waxa ay leedahay saddex jiho oo laga soo geli karo ama saddex iliilin saddexdaas iliilin ee lasoo maraayana meel laba qofood isku garab mari karta ma ahan waa mid qusay iyo mid daba socota ma ahane ruux kale oo garab mari kale ma jirin meeshaasna niman ayaa ku jiroo leef u saaran yaha marka halkaas eh, waa adag tahay in si sahla lagu galo marka eh, xaaladaas ayaa ilaa iyo haatan eh, soo gaarsiisay in xaaladu ay meeshaan soo gaarto waay dhaqdhaqaaqaas iyo dagaalada halkaas aad rabtaa inaad ku gashaan ma keligiina mise waxaa jira ciidan ku wehelinayo dawladda ka tirsan adeer ciidamada dawladda soomaaliya ayaa nagu wehelinaayo runtii dawladda soomaaliya ee galabna siisay marka Eh, hadda xaalada deegaankuna waa caadi eh, runtii oo rajo ayaan leenahay wanaagsan inaan soo afjiri doono eh, waktiyo kooban marka dawladda ayaa garab nagu siinaysay oo hadda garab wanaagsan oo la lamida kii hore ee wejigii hore oo aan kaga saarnay oon iji iyo meelihii aan ku hasuuqnay si lamida ayaan rajeyneynaa inaan runtii uga soo hadalno anakoo dal joogna meydadkooda iyo dhufaysadii ay ku baktiyeen waayahay maadaama aad sheegtay inay meesha idinku adkaatay inaad gashaan idinkii ciidanka dowladda wasaaradda gaashaandhega iyo taliska guud ee ciidanka ma ka codsatay inay idinku caawiyaan diyaarado sahli kara in meeshaasi looga saaro shabaabka waa mahadsantaha runtii anigu waxaan ahay maxawisley anunku runtii hadaan milatari soomaaliyeedna maahi marka wasaarad gaashaandhigna lama hadlo kullay saraakiisha meesha joogta baa la hadasha hadday la hadashana runtii waxay u sheegaan ayuga baan garanaya marka wasaaraddu iyo madaxda soomaaliyeedba waa un ka warlayihiin cidcidka jeenguurug qof nuug oo soomaali ah ahmin jirto dagaal ay ka socdaan in wax walba looga baahan yahay jirka soomaaliyeed ee runtii geeska dalka meel walba uga noolyaha waa ogsoonyaha xaalada deegaanka ka jirto inkastoo uusan imaanin marka runtii hadda waan rajaynaynaa in diyaaradihii sida hufan uga qayb qaadanayay oo awalba halkan ka saaray sahal ugama bixine runtii ay soo noqdaan oo si degdega u imaadaan marka waana ka saari doonaa ilaahay idankiisa haddii aan helno janis iyo wakti badan oo haddaba aan haysano hase yeeshee hadda waktiba waktiga ka dambeeya waxaa noo soo qalalaya dhulka oo gaadiidku hadda waa uu ku dhawaanayaa markay gaadiidka lagu dhaweeyo hubka culus uu saaran yahay mm-hmm. waa gaartaa meesha nimanku ay ku jiraan laakiin awel toban maalin ka hor uma soo dhaafi karin ilaa iyo afar kilomitr ciidamada militariga soomaaliyeed waa nala joogaan kuwii hore noola joogi jirana waa joogaan runtii kuwa lasoo kordhiyana waa joogaan runtii saraakiilan hore noola joogi jirin oo nagu cusub oo runtii dhiirigeli nagu imaadana waa nala joogaan haddaana kolley cirka waxaa soo galay gaadiid runtii aan isleenahay kii hore waa ka duwan yahay oo diyaarado ah oo aan u malaynayno inay yihiin inkastoo aanan haddaan saraakiishan aanan weydiin diyaaradii maxaawisleyda taageerada weyn siinayay bayrakdar marka ilaahay idankiisa ku guuleysan doonaa saaxiib saacadaha soo socdana iyo afar tan iyo sideedda saacana soo aadan warkan war ka duwan inaan warbaahinta la soo wadaagna ayaan rajaynayna kaasi wuxuu ahaa cabdiweli cali axmed oo ka mid ah hoggaanka ciidanka deegaanka ee ee jooga aaga deegaanka ciidciidka ee gobolka shabeellaha dhexe gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa weli waxay bixinaysaa digniino ku aadan daadadka iyo sidoo kale roobka kusoo wajahan soomaaliya iyadoona qeybo kamida ah uu fatahaad sameeyey webiga shabeelle gudoomiye hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulaahi oo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed ay mar walba ay qaataan digniinaha ay bixinayaan saaxiibow digniinaha aan jeedina dabcan cid kasta waxaan rajeynaya inay aragtay waxay ku saabsan yihiin fatahaado iyo roobab di'i doono roobkaasoo saamayn doono inta badan dalka soomaaliya khaasatan meelaha webiyada ay ka jiraan oo webiga shabeelle iyo iyo iyo jubba iyo dhulka ku teersan oo dabcan qaarkoodna hadda noola sheegay meelaha qaarkood ay ka baxeen laakiin biyo badan oo aan filanayno etoobiya kada roob ka da webiga oo keeni dooyo iyo annagoo roobkii loogu talagalay roobkii aan jiran roob ka badan heli doono dalka soomaaliya xilliga saxda ah ma ogaateen maadaama aad tihiin dadkii hawshaasi u qaabilsanaa bulshada soomaaliyeed walaalow dabcan roobabku hadda way bilowdeen sanqiyaasayo inaad un kolley ka warhaysan waan rajeynayaa baydhabo maalmadhowda ay ka dhacay waa adakayseen roobabku waa roobaba noocaasa roobab wakti dheer labaiy toban saacadood da-ayeen roobabka baydhabada marka roobab oo wakti istaba heesta dhi'i doono kana xajmi badan intii uu roob ahaan jiray ama sadeexo jibaar iyo meelahaas kasii badan ayuu noqonayaa meelaha oo toogaawo biyomareenka ay soo mari karaan iyo arrimahaasi runtii dhib weynajeysado magaalooyinka runtii hoos ku jiro oo aan ka saareen oo imaan doono marka dabcan way bilowdeen meelaha qaarkood gobolada laakiin kulli oktoobar november meelahaasoo dhan waan sii saadaalinayna ilaa disembar hatee qaybo ka mida ah webiga shabeelle fatahaad ayuu ka sameeyey deegaano ka tirsan hirshabeelle iyo sidoo kaleetaba e, gobolada jubbooyinka arrimahaasi bal ka waran saameynta uu ku reebay deegaanadaasi xogta aad hesheen waaw um, dadku um, waxay tabcadeen beerihii um, ayaa ma dhaweeday roob yaroy heleen iyo dabcan webigii laftigiisu ay dhawda mar biyo ay ka yimaadeen beerihii ay tabcadeen iyagoo hadda dabcan rajaynayo inay ay mataqaanaa wax ka helaan ayay biyahan hadda ku baxeen marka intaan ka warhayno beera badan iyo hektara badan ayay biyahaas waxyeeleeyeen ilaa hadda laakiin ma hayno khasaara kareentooda mafeeda geysteen laakiin khasaarahaas beeraha iyo arimahaasaan haynaa way gudoomiye maxamuudow caalamka qaybo kamida wuu saameeyeen dabaylahaas iyo roobabka xooga badan waxaan ognahay wadamo badan oo soomaaliya ee ka dhaqaalo badan kana teknolojiyada casrisan ayaa xakameyn waay maxaad is leedahay soomaaliya oo kale sida ay uga badbaadi karaan bulshada soomaaliyed oan ognahay inay yihiin dad aada u danyar aad iyo aad waa waa su-aal muhiima ah. saaxiibo saad sheegta waay arrimahan daadadka oo waa cimilada adduunyada oo isbedel eh, oo ku dhacay eh, dabcan eh, meelo badan oo ka dhacay sida aad aragteen libiya oo ka dhacay xatee waxa kana saameynaya ilaa iyo latin america uu saameeyey annaga marka waa kanaan hadda ilaa hadda aan qaylinayno oon leenahay ha loo diyaargaroobo ha laga digtoonaado ha laga sikado goobaha biyogaleenka ha laga fogaado goobaha oo webiyadu ay ku dhow yihiin waxyaabaha aan saa ugu shaqaynana waxay tahay in dadkaynu ay runtii nala shaqeeyaan maxaa yeele infrastructureka iyo tabarta dowladda soomaaliya ay runtii xaaladahaasi ama u hortii karto ama dabcan ay ula taalan karto oo yaryahay laakiin annagoo ilaahna kaashanayno dadkeena kaashanayno dabcan haddii dee xaaladda aynugu timaado waan shaqayn doonaa haddana oo reedi waan bilowna inaan kasii diyaargarowno in meelaha aan isleenahay waa goodoomi kartaa aan raashimo iyo aan u dirno iyo dawooyin in aan dadka qaarkood aan isku dayno inaan ka evalod garayno inaan meelaha qaarkood ku diyaarsano waxyaabaha degdeg ah oo loo la heli karo dee dabcan waan ognaha wax allaala wixii loo baahnaan karo laakiin dee dabcan wixii tabartayna aan qaban doonaa insha allah markaad leedihiin ha loo diyaargaroobo ha laga fogaado goobaha biyaha ay iskugu yimaadaan cabsida badan ay ka jirto maxay dadku samayn karaan oo ficil ah walaalo waxay samayn karaan horta dadku inay feejigan yihiin waa muhiim oo waxa kale waxay imaan karaan xilli aadan eh, ku talagelin ay de wax waa roobe ayay dhalan karaan biyaha googu keeni karaa xilli aadan adugu ku talagelin dadku marka inay mar kastaa hiba ay inform garaysan yihiin oo mar allaana marka wax dhacaan ay ka wahaysiin marka labaadna dabcan ciddii kari karto inay meel oo meel hoose hadday ku jirta iyadaa oge ay meelaha kore oo biyuhu ay mataqaanaa degdeg aysa ku soo gaari karin ay kasii usii taabashiisato taasaa runtii ayaan anagu aada u danaynaynaa oo dadku ay la socdaan waaya meelaha ugu cabsida badan hadda khatarahaasi kusoo food leh waa xaggee walaalow dalku horta guud ahaan gobolada waqooyi bari meelaha oo toogaah oo dhan culays uu ka jiraa laakiin meelaha hadda ugu cabsida badan waa waa meelaha webiyada ay mataqaan ay ku dhararsanyiin magaalooyinka dabcan webiyadu ay ku dhararsanyiin sidii beledweyn jowhar afgooye buulibuke iyo eh, webiga oo mataqaana juba sidii baardheere eh, magaalooyinadaasoo dhan waa waa waa waa magaalooyinka noo calaamaysan ku jiraan oo dhan waayahay ugu dambeyn fariinta aad u dirayso ummadda soomaaliyeed maxay tahay fariinta aan dirayo waxay tahay walaalow in ummadda soomaalida iskaalmayso in qacmaha la isqabsado in ilaah eh, la tuugo inaan iskaalmayno in dadku ay digtoonaadaan inay meelaha aan eh, hay-addu fariimaha kasoo saarayso oo ay ka digaysaa eh, eh, la dhegeysto oo digniinahaas la dhegeysto dabcan dadka soomaaliyeed waa dad muslimiinta waxaa laga yaabaa in ay la yidhaahdo waxa kane ma dadka yaa u sheegay laakiin teknolojiyada iyo satelliteyada iyo waxyaabaha lagula socdo oo dhan waxay sheegayaan inuu roob tiro badan u dhacayo saa darteeda shar u tooghay kheyr wax kama dhibaa layidhi haddii de aysan dhib uusan ugu dhicin ilaah baan ka rajaynaynaa laakiin haddii xaaladaasoo kale ay timaado waa inaan aysan la dhihinin maxaa anagu mataqaanaa oo dadku ay awarenesskaas qaataan ay fariinta qaataan oo kula dadaamaya aadan kaasi wuxuu ahaa guddoomiye hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo inooga warramayay saameynta iyo sidoo kale cabsida ay dadku dareemayaan gafgaf ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan la qaadi doono howlgal ka dhana al-shabaab si loogu laabto deegaanadii hore looga soo baneeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaankaba ay ku dhiirigelinayaan dardargelinta dagaalka iyo sidoo kale soo qabashada deegaanada xilligan ay al-shabaab ku sugan yihiin waxaan rabaa si gaara ah inaan wax ugu mahad celiyo saraakiisha iyo ciidanka guutada abudujaana shaqadii tababarkooda kadib shaqadaad soo qabateen waddanka usoo shaqayseen intaydnaan gelin fasaxa iyo haddood diyaar u tihiin oo usoo diyaargaroodeen fasaxi kadib inaad qabataan howlaha waaweyn ee maantana hor yaalla ciidankeena sharafta leh waxaan rabaa inaad idhaahdo hadal badan meeshaan ma yaallo wax aan haysanno maanta dowladnimada soomaali haysato xorriyadda iyo gobonnimada aan haysanno geesiyaal adinkioo kalea ah ayaa u soo baxay wax iska yimid ma jiraan dalkaa maraaxilu soo maray maalinba waxaa ka soo bootiyey ama usoo eh, eh, gacanta u dhigay geesiyaal u soo shaqeeyey qaranka maanta adinkaa joogtiin booskii waddankan dhiigga lagu soo waraabiyey gobonnimada iyo xorriyada aan haysanno maantan ciidankannaga jooga dhallinyaradan sharafta badan usoo tababaratay usoo dhaaratay usoo diyaargarowday ayaa joogta booskii cadowna soo mara oo soomaali soo mara kii ugu xumaana maantuna haya iyagoo wixii ugu qaalisanaa ee aan haysannay ka been sheegaya oo ku soo gabanaya oo maxay taha diinteenna islaamka ayay ku soo gabanayaan oo ka been sheegayaan dagaalka aan kula jirnana dagaal ka xaqsan ma jiro waa ogtihi waa khawaarij maantay ilaahay fadligiis mudday ku socdeen mudday ay ku naalloodeen been isu sheegeen maanta waa loo soo jeestay ciidamadeenna sharfan ee qaybahooda kala duwan ee labada heer dowladeed iyo shacabkii intaba maanta waxaad og tihiin waad ognahay inay hubkooda soo qaateen shacabkiibaa dagaalamaya meel fiican baa la soo gaarsiiyey gebagabaa noo dhiman waxa ay isku qarinayaan oo ay isku boorka isku qarinayaan oo inay itaal leeyihiin isu muujinayaan waxay hayaan lama arko wixii u dambeeyey ay ku cayaarayaan oo dadkii ay soo qaldeen masaakiinta aha xanamana baqdin gelinayso gabagabadoodana waa joogaynaa ilaahay idankii geesayaasheenna sharafta leh ciidankeenna sharafta leh waxaan rabnaa inaan fasaxi kadib dhaqaaqno waajibaadkeenagana gudanno goobaha khawaariju weli kusii harsan tahay noogu muhiim hawsha ciidamada ka hayaanna aan ka gudano waajibaadkan annaga wax oo khawaarijtu ay samaynayaan oo meelaha ay samaynayaan sida hore u sheegnay ma ahan waxna cajis gelinaya annaga laba asbac ka horay isku dayeen inay waxyaal noo geystaan wiilal geesiyaal ah sharaf badan adduun iyo aakhiraba aan soomaali taarikh ka galay shahaadadooda ilahay inu aqbalan alla uga baryayno ayaa wixii ay ku soo tala galeen inkastoo annagu aysan ayagu cidna watiga saacadna ugu dari karin saacadna ka dhimi karin isku daygoodii xumaa iyo dhaqankoodii xumaa gaashaanka u daruuray runtii waayahan ma ina arag nin dhallinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ka mid ah oo go'aansaday inuu isagu suu dad badan u badbaadiyo isagu issoo qorsheeyo waa geesinimo waa casiimo waa qanaaco waa waxaan dadku wada kari karin saacaddaasna wiilashaas looguma dareen hal daqiiqo hal daqiiqo looguma dareen way dhiman lahay laakiin maxay ka tageen taariikhay ka tageen maanta ilmahooda iyo ehelkooda iyo dadkoodu maantay soomaali waxay ku leeyihin magac gaara laakiin waa la dhimanayaa qof aan hal qofna maalmo aan wakti aan dheerayn intaedaan kulli qof ka joogi maayo laakiin maxaan ka tagnay maxaan ka tegaynaa maantoo kaley u baahan tahay maantoo ay u baahan tahay ciidamadeenna sharafta leh waxaan joognaa meeshaan taariikhdan ka geli lahayn dalkeenni dadkeenna xorana ay geyigeenna nabad iyo naallo iyo lagu joogi lahaa eh, eh, wanaag iyo xorriyad dadkeenna xorriyadda ka qaadeen dadkeennagay boobeen dadkeennagay diintoodii u soo gabadeen oo ay uga been sheegeen dulli iyo waxay ku rideen bahalkii meel ay joogaan oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo biyo leh oo koronto leh oo nolol leh ma jirto mugdi magaalooyinkii yararka ay ku dambeeyeen ay joogaan iyo kuwii laga xoreeyey waa aragteen geed waddo kasta waxay ku gooyeen dhagax iyo geed iyo wax ma qaadi kartid wax masan kartid sida xayawaanka u noolow ay ku yidhahdeen sida xayawaanka u noolaada waxay ka dhigeen dadkeennii duurjoog yay sugayaan annagayna sugayaan kuwii laga xoreeyeyna maanta waxay ku nool yihiin xorriyad iyo hadda inay xoroobeen shan iyo toban sana ka bacdi kuwa kalena waa xoroobayaan adinkeena annagayna sugayaan ciidamadeena sharafta leh haddii fasaxii noo soo dhammaaday annagu dee fasax wuxuu ka mid yahay dagaalka waa inuu lasoo nasto loo soo nasto dabadeedna intay shaqada sii hayaan geesiyaal kale oo ciidamada qarabka sida ka mid a ah iyo iyo iyo bulshada soomaaliyed hubka qaadatay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor gebigebi waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalmaanay waxaa la yidhi aadmigii isbida oo in badan baadil ku adeegta awooddii ilaah iyo xaq baa lagaga aaraaye israa'iil ba ururkii xamaas maanta ka adkaa israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waranna doorka maansada waxaan dariif ka raacsiiyey dulmi iyo anaaniya lawaa duul shafeecsadaye israa'iil duqaymaha ku dhacay waa ku diirsan waa boqol yuhuuduye rag baabiirinaayo iyo baarka uu firaaye barqa laguma gaarin war waxaan maqli jiray waa lagu kufa lagu kala jaba kibirka <laughs> daranduuriya darandooriya naasnaasi dabadeed nileri bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baaru daqiiqdiyo buntuq weye duneeye duniduye warbashiir waxaad ka tagtay ummad yaha isbuuro isi soo bahaysto barbarkii u leexdana basar wax uu sheego kubalama dagaal aryaadhaha duqayntay falastiin israa'iil la beegsatay horta bacaydooda iyo balowgooraa baxay kala cararkii yuhuud ku dhacana waa la yaabay yuhuud dhintay yaahuuna cabaadkiisaa baxay waa aarsahaynana intay iriw dad falastiin oo shacaba laayay sidii looga bartana maraykankii iyo heergalbeedkiba asagay taageereen arabnahe eh, sidii looga barta waa iska aamuseen ilaahayna sidii looga bartay dulmi uun taageeri maayo mugawariya dhammaantiis adduunyadu waxay u qaybsantay kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa war adduunye welijeebihi giibsinta unuho soomaali enaaba eh, kii nalaa dhashaan la jirnaa iskudiignahaan la jirnaa warmadeeyow tiisaba daryeelah tu kaleeta ku daree madaxweyne lafta garan xala shir buu furay wuxuuna yidhi wejigii labaad ee dagaalka shabaabaan bilaabayaa wejigii koowaad meeluu ku soo qabtayna cid oguma jirto horeyna waa kii u yidhi shabaab hal fiiraa iiga firan marka wejiga labaad ee lafta garan xalay sheegay inuu bilaabayo dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku fasireen doorashada wakhtigeedii la joogo inuu uga hortegayo mucaaradkana uu ugu dardaar warinayo dagaal baan ku jiraa madaxweyne xasan shiikhow waayahan hawl la qabto iyo wax la soo hadal qaadana ugu jecel dagaalka khawaarijtana uu garab iyo taageero uga rabo si uu ayaan u sii cimri dheeraysto haye ooysanaha oo muurgunsanaha oo laareetaas aryaadhaha mucaaradka koonfur galbeed mugay madaxweyne xasan sheikh u tageen waxaa la yidhi oo dadka suugaanta wax ku cabbiraa ay ku micnaayeen in madaxweynuhu ku yidhi inta ay dadqalatadu dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan doorashada warkeedana dib in loo dhigaa mudan miyuu ula jeedaa waar madaxweyne xasan sheikh gooja cadde muxuu ka yidhi warbowe ninku gabadaya inuu dacadka heeba dagaalku waa socdaaye israa'iil jabkii lagu dhigayo ololka qiiqaaya iyagiiyo jawaariijtuba hadeer waa ordahayaan war waxaa kaloo la yidhi falastiin waxaa lagu salladay cadow fajiistaaye soomaalina khawaariij fidnaa baa ku fiday waaye farash khayrra eebow nasiib faataxaan idhi waaryaarahen aniga in dhibaata igu filaney faraqaan ku haystaa weli faalka caashiqu maygu soo fadhi xun yahayaryadhaa fadhiidoo facaa ka herfoolxuma ma dhaafte khawaariij bini'aadan ka xuni adduunyada ma joogo israaciil iyo yuhuud iyo balaayo oo dhanna iyakaa ka xun hadda iyakaana mugga horeba noo soo dirsaday marka warkuyowsa naga naqan makri baan falkinayaa ee faataxada noomara war cabdulow yuhuudda iyo khawaarijtu astaamaha ay iskaga eg yihiin waxaa ka mida yuhuudda tiri ahaan waxaa lagu qiyaasaa lix milyan inay yihiin waxaana la sheegaa inay ku wareegsan yihiin tiro ka badan laba boqol oo milyan oo carab ah intubana waxaa la yidhi waa ka baqaan markaasay qolaba maalin walba waxay doonto ku fashaa soomaalidana waxaa lagu qiyaasaa labaatan milyan laba kun oo khawaarij manaxayaal ahaana maalin walba waxay doonaan ku sameeya marka hadda iskuma ka yuhuudda iyo khawaarijtu oo meelo badan iskama shabahaan quraadha khawaarijtu laba kun ka badan markii qabyaalada iyo dadka xanuunsan lagu daro waar walla madaxweyne muuse bixi falastiin ma u gurmaday war kalemaanay war ma haysiin oo aqloo kalaad noqoteene dagaalkii jilibku dhex maray labada garab ee khawaarijta ee ay kala hogaaminayeen mahadkarata iyo axmed diiriye khawaarij kalaa dhexdhexaadin ka gashaa la yidhi mahad karatayna wuxuu ku doodayaa la yidhi dadkaan in la laayaa la rabaa axmed diiryana waa nin xanuunsan oo meel iska yaalla awoodow dad ku laayana ma lahan duubka aniga ha la ii dhiibo axmed diirya iyo ragisina waxay ku doodeenaa la yidhi mahad karatay waa nin iska digdiglahoo qabaarmooga damaciisana adeerkiis xasan daahir hadda ka hor eeday oo doon ku cararay derajada uu raadinayana lama wada lahan dadkana kama dhaxayso ee shaqadii loo dira daacad ha u qabto kubo khawaarij dhexdeedana baa ka jidha war maad karatay iyo axmed diiriye khilaafka u dhexeeya anigu waxaan hubaa inaysan kamid ahayn shacabka soomaaliyeed ha loo turo war kollayba ma kala roona waxay isku hayaanna waa dadka anaa dili oge anaa dili keen la safarnaa keense wax ka dilna ayaan meesha dagaal nugu dhaafine aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi fartaa og meeha fiitaada fulayguunaxan waa fiila fartaa og meeha fiitaada fulayguunaxan waa fiila war cabdullow dhinac aan la safannaba khawaariij wixii ka dhintahay waa noodan war kalamaanay dagaala inta ku khafiifteena xigmadda idinka luntay goodirka hawd waxa uu yidhi geela waxaa xoolaha looga jecel yahay cad ku raacda cad ku deeqa caano ku doojiya gaarida waxaa baalida looga jecel yahay garasho dheer gasiin macaan gogol udgoon baariga waxaa caasiga looga jecel yahay dhaga nugul dhimrin badan dhiifoonaanta madida waxaa baaqimada looga jecel jeclyahay darar badan dihnaansho daryeel lagu qabo geesiga waxaa fulayga looga jecel yahay hiilka tolnimo hooda gacanta helidda hadalka aaranka waxaa abaarta looga jecel yahay diihaanla'aanta dooga baxa dararta xoolaha ugu dambayn culimmada waxaa caamada looga jecel yahay cilmiga ay hayaan ay korshaan cunsurtoy baxshaanwarabdiguuso warmayside suldaan sheekh cabdiqani qorane oo ummadda sida u wacdina inayay markay wax ka qaada waayeen hadda gabay u wareegay sugaantiisa waxaa kamid ahay ninkii aabbahaa dilay inuu kugu hordaanshoodo oo aad dacayda laalaadisaa waa damiinnime waar walla wax ku qaadan maysan wadaaraha adduunkee weydiiya culimada warwaaqlow adigaa hurdeesowta lagulahaa hadeertaan culimmadusay dadka wax ugu sheegayeen markii wax laga maqli waayey ay xitaa gabay isu bedeleen war qofka markii lala garan waayee waanada iyo waxshaagga oo uu ku daalo waxaa ka soo hartaa la yidhi ku dhow iyo ku kuftin dhow marka habaarka culummada iyo waxgaradka iyo caaqilada iyo indheergaradka iyo dadka daacadda ahoo ummadda u shaqaynaya habaarkooda ha layska jiro dee waxaaba la yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha war heema haysiina madaxweyne xasan sheekh dhuusamareeb waa ka soo kacyaa la yidhi dagaalkina madaxweyne qoorqoorow ku wareejiyaa la yidhi asagaa sii wadaayo hoggaanu ah ha looga dambeeyo doorashadana waa yidhi yaa la yidhi dagaalkii khawaarijta sidaasuu ku joogsaday miyuu ula jeedaa war horta doorashada galmudug meeqaa ka dhiman wah wejigii labaad lafta gareefataleyba bilaawaysin roog sideelatinisewalsiinka eegnimiyow warmadayo wejigii koowaadaan buu weli la soo gebangebayn boqorqor haddii dagaalka loo xil saaray hadda maandhaydkii ma loo kordhiyey aryaadhaha xabad laydinma sheegi karo dad waalanaatiin warkana waa ku rafatiine madaxweynuhu ereteriya u aaday ciidan tababar dalkaas ku qaadaayowna u soo xiraahaa la yidhi ka kadibna iyo kowba soo kaxaysaa u soo wadaahaa la yidhi samareebna waa ku naqahaoo xamar fadhima ayaa layidhi mugow soo naqdo muga khawaariijta iyo intii la jirtayay run u malaynin inaan xasan dagaalka ku laaba doonin al-shabaabka jaafada noqdoo jilicsan oo liita janno dagatay baa loo arkayoo jaani soo baxaye juhdi adag markii lagu baxshoon diriir u joogtaynay jilaac baa ka muuqdiyo inuu ruux jibaad yahay war kalamaanay war ma haysiine xartii c waxay dhaheen muqdisho nabadi kama jirto dhiigguna waa iska daadanayaahe waan la ogayn marka waxaan la yaabanahay dadka muqdisho jooga waxaysan arkin xaggay ku arkeen ayagoo dibadda jooga war facebookyada beentahayo magacyada gabdhaha ay ku qornaayeen miyaad soo akhrisatay warbow baadgoobfaad soo diyaariyey ayaa teera soo bandhigay hadde war nimankaan ku degdeginine muqdishada ay ka hadlayaanoo balaayadu ka jirto amay mid kala tahay war waa dhici kartaa sababtoo ah waxaan shalay maqlay labadii garab ee shabaab ee jilib ku diriray mid kamid miduu inay hargaysa yaray tagtay hayaay ahi ah, eh, ah. maskaxdaa laga abaaroobay baha iscaraysiinine hargeysayarayda lagu sheegay jubbada dhexay ku taallaa hayo sidaa naga dhehdi aryaadhaha been iyo buuq la faafiyo xabad tari mayse muqdishona xaaladeeru haddaan inay caymato cid walbaa ogi waxaan dhihi lahay basaar xuunduula soo baara bulshada beenku faafiha basar xuunduula soo baara bulshada beenku faafiha warnimayo waxaa la yidhi haddii aad lug beesho waa la dhutiyaa haddii aad gacan beeshidna waa la shakaashaa il haddaad beesho midda kale wax lagu arkaa laakiin haddii maskaxda aad beesho meel aad u socotid iyo waxaad qoraysid ma taqaanide ilaahay dadka wareersanee noo soo hanuuniyo war waxaa kaloo la yidhi doqona inaysa kula dhalanaa fiican hadday kula dhalatana inay sooshaal mediya isticmaali aqooninaa fiican war mahmaahyada ma la abreedgareeyey sidaa ma ahayne haddaba rawaahu maxamed dalaal weeye war calaa kulli xaal cid ay ka timidba waa xigmad xaaladan taagan oo yaa la xameeyey waaqlow adigu ndurohayta walkiin sheegi waayeelnimadu way fiican tahay waaya araggeede doqon baa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede garanwadkeede war walla weynay somalilan oo ka carootay soo dhowayntaa u samayseen firdhiye waxay sheegtay laascanadu inay qabsanayso faysal calowaraabena wuxuu yidhi nin soomaaliyeed oo magaalo soomaaliyeed lagu soo dhoweeye weeye firdhiye laascanoodna layska baryi maayo buu yidhi hangoolkana aniguna waan tuuraya warwaaqlow gooja cadda sahal ku aadi maysida maarun la ysku sheego haddaba waa la tahay warwaaqle anigu waxaan weydiin lahaa laasaanood ha u dambaysay ceerigaaba maxaa ka dhacay warkalmaanay war ma haysiine geeda soomaali la yidhaha meel kastay kubahaysae guri fiinland ku yaalo dab qabsaday waxaa ku dhintay afar carruura iyo hooyadooda soomaali ah war fiinland koronti walakakarsadee baad lahay dabnimaynka dhex daareen war korontada xataa dabka dhashaahe sharmaarka abuukar ma ka badbaaday shilkaas war cabdikuuso waa falan tahay soomaalida fiinland dhan joogta inay hal guriso degantamiyaad u malay war sharmaaka timihii waa u soo baxeenaa laydin yidhi war yaxyana ma beertay horta warbow soomaaldu meel kasta ha joogtee uus iyo fax ma daynahayaan wareedhe adeerka faysal alwaraabe xuus imaamu beeran waaye war calimaanow inaad hargeysa ku laabato ma rabtid miya war faysal madaxweyne noqon maayo mana xiri kara hayo war walla weynay adeerka cirro intuu kursiga fuulayo timaha beeran maayo wariya madaxweyne hantida ummadda timaha ku beerta looma baahna war madaxweynaha ummadda matalayaa inuu arratirto maxaa diidaya war axmedow harragada iyo xadgudubka kala saar warbow horta tima beerashada masuumaasuuma ku jidhaa intaan garanaya way dhaaftay war oradoo ha nagu buuqana qabo nagu kala wadahe xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan kabbadi kabbadi kabbadi kabbadi sidii hore kabbadi hal waxaynaga baaqe mar kale awshaada baadi kabbadi dowladeeni kabbadi naga mudan bogaadin tariiqdana falka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan bay lihiin badbaadiya nabad la helo waxa naga mudan ogaadin dariiqdana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin adnigu badbaadiyo nabad la helo naftiisa ayay ballanqaadayaanwaxaa laga mudan bogaadin bishaariyo sharafba helay mas-uuliyiintii badheedhoy bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan kabaliyo hawsha badi kabali sida hore kabadi cadowahaynaga baqe mar kale hawshaalabadikabali dowladeeniye kabali kabaliyo hawsha badi kabali inaga baqi mar kale hawshaada bari baaxaa dhibaysa hurge qarankii awoodi baraaraha aytinka ayad babka u furteeni furaantiinuna nuurto timida waxaa dhigaysa gurya qarankii awoodi garaaraha aytinka ayaad babka u furteeni raatiinuna nuurte qabo nafteennuna baaqi tahay bulug low calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay intuu naga bad qabo nafteennuna baaqi tahay bulug low calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay

bari cadow haynaga baqe mar kale hawshaala bari baylaxdeeda cadaawuhu bogaay qalbiyo boqolyow ganiyo kaloo midnimo u beel danteeda habeegsatee soomaaliya baylahdeeda cadaawuhu wou bogaayey qalbiyo bohol iyo gaaniyo halownimo ku beer danteeda habeegsatee kabadi sida hore kabadi cadow haynaga baqi mar kale oo shaalabadi